رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب المراaqبة muraaqabadii ayay baab u tahay waa ilaalin waa in mar walba qalbigaaga ilaahay uu ku jiro oo aad muraaqabaysaa sidaa darteed ayaa ilaahay inuu yahay mid ku daalacanayo oo raqiib dushaada ku ah waa inaad ogaato idan muraaqabayntii ilaalintii baabkeedii waaye qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wa taqallubaka iyo gadgadoonkaaga fi saajidiina saajidiinta iyo sujuudda dhexdeeda aad ku gadgadoomayso ilaaha ku arkahaya ka cabso oo tala saaro talaba u dhiiba ilaaha xaqa ah ee ku arkahaya iyo wataqallubaka gadgadoonkaaga fi saajidiin salaada dhexdeeda innahu ilaahay huwa asagu alsamiicu waa alla maqal badan alcaliimu ee cilmi badane wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa ilaahay macakum la jirkiina ayuu ahaaday waa micigiinna aynamaa kuntum meel kastood ahaataanba meel kastoo aad joogtaan ilaahay micigiina ayuu ahaaday wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakhfa kama qarsoona calayhi korkiisa shay-un shay oo fil ardi arlada dhex ahaaday walaa fi ssamaa'i iyo samada idan hadduu ilaahay raqiib dushiinna ku yahay waxna aan ka qarsoonayn waxaa laydinka rabaa inaad ka baqdaan inaad muraaqabaysaan in qalbigiina uu ku jiro mar walba ilaahay cadamadiisii weynaantiisa wa qaala tacaala inna rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi waa alla cimrigal u saaxiib ah alla mirsaad ahoo sugitaan u saaxiib ah buu ahaaday addoommada camalkoodii ayagaba wa qaala tacaala yaclamu wuxuu og yahay ilaahay khaa'inata alacyuni isha qiyaanedeeda iyo wamaa tukhfi asuduur waxay laaba qarinahayaan wamaana ilaahay wuu og yahay tukhfii ay qarinayso assuduuru laabaha ilaahay haddii isha qiyaanadeedii ogaaday waxa laabi ku qarsoon uu ogaaday war qalbigiinna ha ka bixinina mar walbana ha ku weynaado subxaana wa tacaala waalaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo arooray kafiiratun aad bay u fara badan yihiin macluuma waana la yaqaanaa waa aayaad macluumo ah aayadaha ka hadlaya muraaqabada sidaa darteed kitaabka qur'aanka ka raadso wa ama alaxaadiidu axaadiidtana waxaa ka mid ah faalwalu xadiidkan koowaad can cumar bni alkhadaab ayaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi baynamaa wakhti naxnu annagoo juluusun fadhina cinda rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam habeenna ma ahayna daata yowmin dharaar ay u saaxiib tahay waa maalin maalin cadna ay tahay daata yowmin maalinna ay u saaxiib tahay nebigana aan la fadhinno ittalaca waxaa nagu soo baxay oo soo daalacay calaynaa korkeenna ku soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisa caddaantoodu ay daran tahay dharka uu qaba aad iyo aad ay u cadcad yihiin macnaha caddaanta xagga kalarkaa suuragal ah ama dharkiisaa nadiif ahaa oo taa waa suuragal in loola jeedo rajul nin baa nagu soo baxay shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantoodu ay shadiid tahay aadna ay u daran yihiin shadiidu sawaadi shacri timihiisa madoobaantooduna ay aad u daran tahay diinta islaamku waa diin nadaafad nin ay nadaafadi ka muuqata ayuu ahaa laa yura aan la arkaynin calayhi korkiisa aharu safari safar raadkiisa ninka musaafirkaa ma tima nadaafsana dharkiisuna ma cadcada bahdal iyo dhas iyo boor baa ka muuqda laakiin ninkaani reed safareed kama muuqdo oo dharkiisa cusayb ah laa yuraa aan la arkaynin calayhi korkiisa laguma arkaynin aharu safari safar raadkiisa walaa yacrifuhu mana uusan garanaynin ninkaas minnaa xaggeena axadun axad garanayay ma jirin waxaana cajab geliya ninku reer magaal ma aha oo magaalada hadduu nala deganaan lahaa waannu garan lahayn oo gurigiisuu ka soo baxaa la dhihi lahaa wax bannaanka ka yimidoo safar oo koytana uma eka oo dharkiisaa cusayd ah xataa jalasa ilaa uu la fadhiistay ama uu fadhiistay ila alnebiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam faasnada wuxuu ku tiiriyey faasnada wuxuu cugsiyey uu saaray uu ku tiiriyey rukbatayhi labadiisa jilbood ilaa rukbatayhi labadii jilbood oo nebiga sala allah calayh wasalam meesha alawiyadaahee jilbaha ah yaa labadiisii wuxuu ku beegay uu ku aadiyey uu saaray uu cuskiyey kuwii nebiga sala allahu calayh wasalam wa wadaca ninkii wuxuu dhigay ee uu dejiyey kafayhi labadiisa calaacalood kafka waa inta lulata ayaa loola jeedaa kafaynkiisana wuxuu saaray calaa fakhidayhi labadiisa cajarood ama labadiisa bowdana waa la yidhaahdaa waa kuwee ma kuwa nebiguu saaray mase kuwiisa qolaa waxay dhaheen wawadaca kafayhi calaa fakhidayhi labadii bawdo iyo labadii cajar ee nebiga ayuu saaray kuwiisa in la yidhaahdaase ka fiican waayo akhlaaqdu taasay ku fiican tahay wa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa muxammadu muxammadow akhbirnii waxaad ii khabirtaa ood ii sheegtaa can ilislaami islaamka wax iiga sheeg muxammadow islaam waa maxay islaamka ii khabar oo ii sheeg faqaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alslaamu islaamku an tashhada waa inaad qirtaa an laa ilaaha ila allah alla xaqnimo lagu caabudo ma ahee inuusan alla kala jirin subxaana wa tacaala ma rabtaa inaad islaam noqoto ma rabtaa inaad ogaanta arkaanta islaam ka tirso an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullaahi aadna qirtaa muxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay subxaana wa tacaala rasuulkii allah inuu yahay wa tuqiima asalaata waa inaad salaadda ogtaa waa midda labaad wa tu'tiya azakaata sakada waa inaad gudataa ood bixisaa waa midda saddexaad wa tasuuma ramadaana ramadaankana waa inaad soomtaa waa midda afaraad wa taxuja albayta beytkana waa inaad xajisaa waa inaad xajisaa waa inaad u qasadaa oo beytka ilaahay aad aaddaa subxaana wa tacaala waa goormiya in istadacta ilayhi sabiila haddaad wadda u kari karto haddaad hanti u haysato haddaad dayaarad heli karto haddaad aabi karto hadday cabsi jirin ilmaha waxaad uga tagta haddaad hayso in istadacta ilayhi sabiila waa shanta qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqt run baad sheegtay sadaqt waad run sheegtay sadaqta waa runtaa facajibnaa yaa wata hadalka cumar facajibnaa waan la yaabnay buu yidhi lahu asaga yas'aluhu wayusadiquhu waa su'aalayaa haddana wuu rumaynayaa war adaa hadda cilmidoon ahaayoo shiiq ii weyddiiyoo tiri su'aashaa iiga jawaab markuu kuu sheegana run badanaa haddaad ahdid maxaa u weydiinaysaa marka hore waxaan la yaabnay buu yidhi su'aalashadiisa iyo rumayntiisa asagaa arday ah oo cilmidoon ah oo hadda yimid sidaa darteed waa su'aalaa haddana wuu rumaynayaa facajibna waan la yaabnay lahu asaga yas'aluhu su'aashiisa wuu su'aalayaa wayusadiquhu waana rumaynayaa qaala wuxuu yidhi haddana ninkii fa akhbirnii can aliimaan iimaankana iiga khabar nebi muxamedow moxamedow iimaankana ii sheeg fa akhbirnii can aliimaan qaala rasuulku wuxuu yidhi an tu'mina billaahi inaad ilaahay rumayso waxdaaniyadiisa inuu keligii yahay maittakhada saaxibatan walaa walada wax allaala wixii asaga uu leeyahay oo dhan inaad rumayso kow wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa inaad rumayso nuur in laga khalqay lab iyo dhadig inaan loo kala fiirin karin inay yihiin addoommo aan rabbi caasin subxaana wa tacaala inaysan bannaad alla ahayn waa inaad rumaysaa malaa'igtii jiritaankooda wa kutubihi kutubtiisa inaad rumayso kutubaha samaawiga ah ee xagga sare ka soo degay alla soo dejiyey dhammaan inaad rumayso wa rusulihi rusushiisa inaad rumayso walyowmi alaakhiri waa midda shanaad maalinta aakhirana inaad markaa rumayso ta lixaadna wa tu'mina bilqadari waxyaabaha qadarka inaad rumayso khayrihi iyo wa sharihi ah. khayrkiisa iyo shartiisaba xagga rabbi inay ka yimaadaan waa inaad rumaysaa idan shanna waa tiirarka islaamka lixna waa tiirarka iimaanka markasaa la yidhaahda waxaad fahmi kartaa islaam iyo iimaan in la kala qaaday qaala sadaqt runtaa waaye buu yidhi haddana waa runta qaala ninkii wuxuu yidhi fa akhbirnii waxaad iiga khabartaa can ilixsaani ixsaanka wax iiga sheeg waayahe islaamnimadiina gartay iimaankiina ogaadaye ixsaan waa maxay ixsaan maxaa la yidhaahdaa fa akhbirnii ii khabar oo ii sheeg can ilixsaani ixsaanka wax iiga sheeg qaala wuxuu yidhi nebiga an tacbud allaaha waa inaad ilaahay caabudaa an tacbud allaaha inaad ilaahay caabuddo waayo buu yidhi rasuulka sala allah calayh wasalam annaka sidii adigoo taraahu arkahaya oo kale sidii adigoo ilaahay u jeeda oo kale inaad u caabuddo in lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkahaya fa innahu yaraaka asaa ku arkayee haddaadan adigu u jeedin ilaahay asagaa kuu jeeda idan qofka agtaada taagan macaysid ma aflagaadaysid hadalku ma celisid iska dhig sidii adigoo ilaahay arkayo kale subxaana watacaala cibaadadu way kuu dhadhamaysaa way kuu macaanaanaysaa lama arka xaqiiqdii laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar asagaa wax arkee lama arka subxaana watacaala tacaala saa darteed ixsaanka waa inaad ilaahay caabuddaa sidii adigoo u jeeda oo kale haddaadan arkayn asagaa ku arkayee qaala ninkii wuxuu yidhi faakhbirnii can isaacati haye saacadda qiyaamo iiga khabar haye waxaad ii sheegtaa saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa saacadda qiyaamo xilliga ay ku beegan tahay waa goormee ninkiibaa su'aashaa nebiga u soo jeediyey qaala rasuulkuna wuxuu yidhi mas-uulu mas-uulka la su'aalayo iyo midka la weydiinayo canhaa saacadda qiyaamo xaggeeda ma aha biaclama mid uga cilmi iyo ogaal badan min asaa'ili saa'ilka weydiinaya ka weyddiinaya iyo ka la weydiinaya waa isku mid ka su'aasha weyddiinaya ugama cilmi badna ka la weyddiinayo muxuu ula jeedaa rasuulka saad ka tahaan ka ahay midka mas-uulkii adigee su'aalanaya ugama cilmi badna saa'ilka la weydiinayo qaala wuxuu yidhi waayahee fa akhbirnii waxaad iiga khabartaa ood ii sheegtaa can amaaraatihaa calaamaadkeeda amaaraadka calaamaadka lagu garan karo saacadda qiyaamo dhicitaankeeda wax iiga sheeg qaala rasuulku wuxuu yidhi an talida alammatu addoontu waa inay dhashaa rabbatahaa tii u talin lahayd wa an tara iyo inaad aragto alxufaata kuwii kobah la'aa dacas la'aanta socon jiray alcuraata qaaqaawanaa go'a xun hoos ugu xirnaan jiray alcuraata wa an tara inaad aragto alxufaata kuwii kobaha la'aa alcuraa qaaqaawanaa alcaalata cayrta ahaayee faqiiriinta ahaa ricaa ashaa'i ariga raaci jiray yatataawaluuna inay ku faantamayaan filbunyaani dhismo waa calaamad ka mid ah calaamadaha saacadda qiyaamo waxaad arkaysaa kuwii kobaha la'aa dacas ma haysanin curaad waayo go'yar baa hoos ugu xidhnaa waa cayr oo waacaala faqiiriin ahaa ricaa ashaa'i qowsaarada ahaa miyiga iyo baadiyaha waxaraha iyo ariga ku raaci jiray riwaayadaha qaar waxay ku dareen geela raaci jiray albuhm ee madmadoobaa buu yidhi nabiga sal alla alih wasalam geela markuu cascas yahay wuu ka qiimo badanya ka madow iska daa daciiftinimada ay ku jiraan ayagiibaasay qorax geel ugu raacayeen madoobaaday amase geel madmadoobay raaci jireen waa ummadda dadka ugu liita oo yatataawaluuna fi lbunyaan intay miig ka soo kala cararaan magaalada yimaadaan anaa kaa daardheer iyo anaa kaa dhismo dheer ku faantamahaya maalinba maalinta ka dambaysa cimaaradeed dhismaa laysugu faanaa ribaba ha ahaata haddii la doonee yatataawaluuna fi lbunyaan umma intalaqa kadibna wuu iska tegay ninkii intaa markuu rasuulku su'aalay ayuu baxay falabiftu waxaan nagaa anigana maliyan zaman dhowr maalmood saddex maalmood baa lagu fasiraa falabiftu maliyan cumar baa wata hadalka dhowr maalmood ayaan joogay umma kadib qaala wuxuu igu yidhi rasuulka yaa cumaru cumarow atadarii ma taqaanaa oo ma garanaysaa man isaa'il midka saa'ilka ah kii su'aasha ii weydiinaaye ma taqaanaa saa'ilkii su'aasha ii weydiinaaye qultu waxaan idhi buu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan qaala rasuulku wuxuu ii yidhi fainahu jibriilu war ninku nin caadiya ma ahayn malakuljibriil ayuu ahaa ataakum wuxuu idinkugu yimi yucallimukum inuu idin baro amra diinakum diinkiina amarkiisa rawaahu muslim baa xadiiska wariyey xadiidku waa xadiid cajiib badan waa xadiid macaani badan xambaarsan sidaa darteed baa wuxuu noo tilmaamayaa islaamnimada iimaanka iyo ixsaanka intaba marka laysku dara diin baa la yidhaahdaa wuxuu noo tilmaamayaa saacadda qiyaamo xilligay dhacaysa inaan la garan karin wuxuu noo tilmaamayaa amaaraad iyo calaamaad inay leeyihiin saacadda qiyaamo sidaa darteed baa markuu yidhi amaaraadkeedii calaamaadkeedii astaanteedii ii sheeg an talida alammatu rabbatahaa asagaa noo fasiri doona waxaa badanaya qafaalka gaalada laga soo qafaala dumarka raggii baa loo qaybinayaa gabar bay u dhalaysaa gabadhaa waa booska sayidkay taagan tahay markaasaa addoontu waxay dhalaysaa kii u talin lahaa qolaa waxay dhaheen waxaa loola jeedaa aakhiru zamanka ciyaalkaa talinaayo hooyooyinka loo talina hooyadii wax dhashay aabbihii wax dhalaa la canaananayaa maanta sida taaganba hooyo adii doqon maa tahay hooy adi wax ma fahmaysidbe waa wixii ay dhashay ayaa saa ugu soo jeesanay waa calaamad ka mida calaamadaha aakhiru zamanka waxaa la gaari doonaa xilli owlaadda la bari doono waxaan diin alla ahayn dhammaantoodna caasiyaal noqon doonaan siday afar tilmaantay rasuulka sal alla calayh wasalam dadka kuwa ugu liitay ayuu ku tilmaamay inay dhismo ku faantami doonaan intaa kadib ninkii waa tegey riwaayadaha qaar baa waxay dhaheen markuu baxay yuu rasuulku dhaa ninka ii soo celiya wey waa la kala cararayoo xaafadihii baa la kala aaday meel uu ciribdhigaa ninkii la waayey way soo noqdeen waan weynay bay dheen rasuulkii allow wardaaya buu dhahay nin caadi maahayne jibriil buu ahaa cumarna wuxuu leeyahay saddex maalmood kadib ayuu nebigu i weyddiiyey waxa suuragal ah markii su'aashu dhammaatay ninka intuusan bixin inuu cumar baxay kadibna saddex maalmood kadib uu cumar markaa weydiiyey qolana saasay markaa ku jamciyaan rawaahu muslim baa xadiidka weli wa macnaa amma waxaa loola jeedaa rabbatahaa ay sayidatahaa sayidadeeda tii u talin lahayd bay dhalaysaa wa macnaahu xadiidka macnihiisa wuxuu yahay an inay bataan assaraari qafaalada xataa talida alammatu ilaa addoontu ay dhasho assariyatu ee qafaalka ahaydna bintan gabar lisayidihaa sayidkeeday u dhasho wa bintu sayidi sayidka gabadhiisa fii macna sayid bay tahay saa darteed taa waa lagu fasiraa wa qiila hayra daalika waxaan kaa ahayna waa la sheegaayo waalidkaa madax jilacnaada caruurtaa madax adkaada gabdhaha khaasatan hooyooyinkooda ayay u talin doonaan taana waa suuragal in loola jeedo alcaali alfuqaraa danyartaa loola jeeda wa qowluhu maliyan ay zamanan طawiila waa muddo dheer wa kaana dalika ثalaaثan waana saddex maalmood wa can abi dar jundub bin junaadata wa abi cabdiraxmaan mucaad ibnu jabal laba saxaabi baa laga warinaya saxaabina waa abi dar ninka lagu magacaabo lagu kunyeeyo magaciisana jundub ibnu junaada uu yahay ka labaadna abi cabdiraxmaan waayo waa mucaad ibnu jabal ilaahay ha ka raadi noqdeen can rasuuliillaahi rasuulkii xaggiisa waxay ka wariyeen qaala inuu yidhi nebiga ittaqi llaaha ilaahay ka cabso qof yahow xaysumaa kunta meel allaala meeshaa tahay haddaad masjid joogtay haddaad suuqa joogtaba ilaahay ka cabso waa tibi wa atbici asayi'ata xumaantana racsii alxasanata wanaag dembi baa dhici kara bini aadam baa la yahay qalad lagama marna haddii uu dembi kaa dhacana xasano iyo towba raacsii tamxuhaa way kaa tirtiraysaaye xumaantii aad gashay wanaaggii aad samaysaad tirtiraysa aqim asalaa طarafay الnahaar wazulafan min alleyl ina alxasanaata yudhibna sayi'aat xumaantii aad samaysay wanaaggii aad ka raraacsiisay ayay tirtiraysaa ninbaa naag wuxuu ku sameeyey baa layidhi wax allaala wuxuu ninaa ku sameeyo hadday taabasho tahay hadday wax kasta tahay ilaa jimaac maahane asoo nadaamaysan oo qowmamaynayuu rasuulku u yimid markuu tugtay buu arrintii u sheegay aayaddaa baa soo degtay salaadda labada daraf hagaaji iyo gobol habeenka ka mid ah xumaantii aad samaysay wanaaggaasaa kaa tirtiraysee intuu farxay buu dhahay aliya yaa rasuulallah ma keligayba maya waa ummaddayda oo dhan buu dhahay sal allahu calayhi wasalam tamxuha way kaa tirtiri oo way kaa masaxaysaa wa khaaliqi innaasa dadkana la dhaqan oo waxaad kula dhaqantaan bikhuluqin xasanin dabcii dabeecad wanaagsan baab dan baa noo imaan doona akhlaaqda fiican looga hadli doono ummadda dadka loogu jeclaya dadkuwa akhlaaqda fiican waxaana loogu necba dadkuwa akhlaaqda xun dabeecaddu waa shay muhiim ah ilaahayou saab khulqigayga iyo khalqigayga u wanaajisay dabeecaddayda u wanaaji buu dhihi jiray sal allah alah wasalam wa innaka la calaa khuluqin cadiim dabeecad fiican dusheed baad ku taagan tahay sidaa darteed dabeecadda hagaagsan wax la heli kara ma aha aad buu u weji furan yahay aad buu loogu soo dhowayn badan yahay qof kasta qofka kale intuu ka dabci fiican yahay dabeecaddu waa shay aan la heli karin waa waxa qaali ah waa waxa bulshada lagula dhaqmi karo kan xun iyo ka fiican waxaad ku wadi kartaa waa dabeecadii akhlaaqda wanaagsan wa khaaliqi innaas dadka la dhaqan bikhuluqin xasanin rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiiثun xasan can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi ibni cabbaas kuntu waxaan ahaa khalfa annebiy nebiga gadaal fadhiyihiisa yowman maalin dameer uu nebigu saarnaa buu gadaal ka saarnaa ibni cabbaas amase faras wuxuu noqdaba fangale ayuu la ahaa kuntu radiifa anebiy sida riwaayado kale ay tilmaameen nebiga radiifkiisii fangelihiisii ayaan markaa ahaa amase kuntu waxaan ahaa buu yidhi khalfa annebiy nebiga gadaal fadhiyihiisa yowman maalin fa qaala wuxuu ii yidhi yaa hulaamu hulaamu yarow waaye macnaha yaa ulaam markaad maqasho yarow waa meeshaanu ka dhahno yaa ulaam canug yarowgaanow innii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kalimaatin kelimadooyin kelimaad ayaan ku barayaa ixfad illaaha ilaahay xifdi yaxfadka wuu ku ilaalinayaaye ixfad illaaha ilaahay ilaali kelimooyinkaa ilaali kelimooyinkaa aan ku bari doono ilaali ilaahay wuu ku ilaalinaa ixfid illaah ilaahay xafid oo ilaali yaxfadka wuu ku xafidayaaye ixfid illaah ilaahay xafid tajidhu waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaadee hortaadaad ilaahay ka helaysaa nasri iyo gargaar iyo khayr inuu ku siin doono awe kelimaadkii la baray idaa sa'alta markaad su'aalanaysa fas'al illaaha ilaahay su'aalo waida istacanta markaad magangelaysana awowo iyo awliye allay ha dhihine faastacin biallaahi ilaahay magangal subxaana wa tacaala waclam cabdulaahiyow ogow waclam waxaad ogaataa anna alummata ummadda oo dhan low ijtamacad hadday ururto ay su kaa tagaan calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan oo ay ku taraan bishayin shay-un lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin shay mooye qad katabahu allaahu laka ilaahay kuu qoray subxaana watacaala aad buu towxiidka u barayaa aad buu ku xirnaanta ilaahay u barayaa subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala su'aalo haddaad su'aalanayso ilaahay magangal haddaad wax magangelayso waxaad ogaataa ummadda oo dhan low ijtamacad hadday ururto oy isu tagto calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan bishayin shay lam yanfacuuka kuuma anfici karaan kuuma tari karaan ilaa bishayin shay mooyee qad katabahu allaahu laka ilaahay kuu qoray subxaana wa tacaala wain ijtamacuu haddana hadday isu tagaanay kuu ururaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan bishay-in shay ay kuugu dhibaan lam yaduruuka ma kuugu dhibi karaan ilaa bishayin shay mooye qad katabahu allaahu ilaahay uu qoray calayka korkaaga wixii allah inay kugu dhacaan uu kugu qoray ma ahee dhib kale ku gaarsiin karaan ma jiro sababtu maxay tahay ruficat alaqlaam qalimadii kor baa loo qaaday wixii la qori lahaa oo maqaadiira oo dhici lahaa kulli waa la qoray ruficat alaqlaam wajafat alsuxufu waraaqihiina way qalaleen waraaqii wax lagu qoraayeyna way engegeen buu dhahay rawaahu tirmidiyun ayaa xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidku waa xadiis xasan ahoo wanaagsan haddana saxiixa ayuu yidhi wa fii riwaayatin werin kale hayra tirmidiy tirmidi kayrkii ah tirmidiy ixfid illaaha ilaahay xifdi tajidu amaamaka tii hore maxay ahayd tajidu tujaahaka waa hortaada tajidhu amaamaka waa isku macno hortaadaad ilaahay ka helaysaa subxaana wa tacaala tacaraf aqoonso ila allaahi ilaahay aqoonso oo diintiisa ku dhaqan oo in badan xus fi rakhaa'i wakhtiga barwaaqadaad ku jirto caafimaadka xoolaha mar allaala markaad firaaqada ku jirta rakhaha waa barwaaqadee ilaahay aqoonso yacrifka wuxuu ku aqoonsanayaa uu kuu gargaarayaa waxna kuu qabanayaa fi shiddati xilliga shiddadu ay timaado laakiin markaad caafimaad iyo xoolo iyo barwaaqo iyo firaaqo iyo amni aad haysato waalo iyo cayaar iyo tumasho iyo fisqi haddaad ku dhammayso dhib markuu kugu dhacona ah ilaahayow aad caawoo dhan dhahdo yaa wax kuu qabanaya ilaahay garo oo aqoonsoo ku camal faldiinkiisa xilliga aad rakhaha ku jirto shiddada iyo dhibka iyo mashaakilka markuu yimaado yuu ilaahay kuu gargaaraya subxaana wa tacaala waclam ogow annamaa akhta'aka wixii ku gafa dhib kugu soo socday oo kaa leexda lam yakun ma uusan ahayn liyusiibak mid ku asiibi laha maba kugu dhici lahaynba wallaahi anaa caray soo maaha madaxaan hoos u dhigmaan dhagaxbaa igu dhici lahaa saanaan yeela maan saaba igu dhici lahayd maxaad samayn kartaa waa ma jirto maba lagugu talagelinba wixii dhibay kuu reed mara wixii ku gafaa wixii ku dhinac mara oo aan ku asiibinoon kuugu dhicin maba lagugu talagelin binay kugu dhacaan ka hortag baan sameyd maqlaysaa tallaal buu sameeyey waa la talaalay cudurkii baa laga hortegay saasuu ugu dhici waayey kanaa saa ah waxaan sameeyey mataqaanaa difaaca jirka waxaan sameeyey arrin noocaasa waxaad difaaci karta ma laha ilaahay subxaana watacaala wax allaala wuxuu kugu talagalay yusiib maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wixii alla doono way ahaadaan wuxuusan doonina ma ahaadaa subxaana wa tacaala saa darteed buu yidhi waclam ogow annamaa akhta'aka wixii ku gafaa lam yakun liyusiibaka maba ku asiibi lahaynba hebel baa saa noogu talagalay iyo walaa darabalkaa fiicnaayo bugaarihoo rogmi rabo saas uga leexiyey iyo ma jirto wamaa asaabaka wixii ku asiiba oo kugu dhacana lam yakun liyukhti'ak ma ku gafi lahayn saad doonta samee wixii kugu dhaca maba ku asiibi lahayn low aan saa yeeli lahaa wallahi haddaan inta ka bixi lahaa wallahi haddaan markoor kaa samay lahaa dhihin khalaas wixii way kugu dhaceen taana markaa ogow waclam ogow anna annasra gargaarku maca asabr sabarkuu la jiraa mar allaala marka nasri iyo guul aad helayso ilaahayna lebinta uu ku siinaayo waa marka intaa dhibtoota aad sabirto sabirkuu la socdaa nasriga wa anna alfaraja kurbadoo layska qaadana maca alkarb kurbada micigeeday ahaatay qofku markuu kurbooduu ilaahay u soo laabtaa kurbada laga faydaa wa anna maca alcusri culays micigiisana yusran fudeed baa ka dambeeya war dadka baahanoo baahi kuma baaba'aysaan mar uunbuu alla idinka qaada war dadka xanuunsanoo mar uunbuu alla idinka qaada fakhriga dadka ku jiro mar uunbuu ilaahay idinka qaada wa anna maca alcusri culays micigiisa yusran fudayd ayaa ahaaday aad buu u tababarayaa rasuulka sal alla alay slm ibni cabbaas asagoo canug yariis markaa ah alraabic xadiidkii afaraad can anasin qaala inakum adinku latacmaluuna waxaad samaynaysaan acmaalan acmaal hiya ayadu adaqu kaga jilicsan fii acyunikum indhihiina min ashacri timaha tinta markaad saa u taabata aad bay u jilcan tahay tinta camal ka jileec badan baad samaynaysaan oo aad wax weyn u malaynaynin kunnaa waxaanu ahayna cudduhaa kuwa ku tiriya calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka zamankiisa min almuubiqaat waxyaabaha xalaaga rawaahu albukhaariyun baa xadiidkaa weriyey wa qaal wuxuu yidhi almuubiqaat almuhlikaat waxyaabaha lagu halaag muto ee wax xalaagaannu ku tirin jirnay sidaa darteed baa la tilmaamayaa camalka markaad samaynayso fiiri marka hore muxuu diintu ka qabaa maaxaa laga yaabaa inaan iska kaftannoon iska fadhiisano kadibna xan la sameeyo wax weyn aanan u arkin acmaal baad qabanaysaan idinkaga fudud idinkaga jilcan timaha marka indhihiina laga fiiriyo annagu xilligii rasuulka muubiqaadkan ku tirin jirnay waan ka carari jirnay wixii wanaagsan baan markaas samayn jirnay wa can abi hurayrata can ilnebiy nebiga waxa uu ka wariyey qaala inuu dhahay nebiga ina allaha tacaalaa ilaaha sarreeya yaqaaru waa hinaasaa ilaahay waa masayraa subxaana wa tacaala waghayratu allaahi ilaahay khayradiisa iyo masayrkiisa tacaalaa amarkiisa sarreeye wuxuu ahaaday an ya'tiya almar'u qofku inuu la yimaado ama uu sameeyo maa xarama allaahu calayhi waxa uu dushiisa ka xaaraantinimeeyey muttafaqun calayhi qiirada alla qiiroodo hanaasaha ilaahay hanaasooda subxaana wa tacaala waa inaad samaysa wuxuu kuu diiday intaasaa loola jeedaa alkhiiratu alkhiira bifatxi alghayn wa asluha alanafatu waxyaabaha laga xumaadaa loola jeedaa idan qofkan wuu masira marka la leeyahay waxuu ka xumaaduu arkay islaantiioo nin salaamaysoo gacanta saa ku dhahaysu arkay markaasaa asoo dhan anafe iyo waxyaabaa qabanaya qofka sidaa darteed ee maanta horta wax noocaasa xaggeenaysanba ka ahayn inkastoo beryahan dambe lasoo soo dhadhoweeyo dumarku in badan jilbaabyo loo geliyey indhaha laga qariyey waxyaabo fara badan oo lagu badbaadaa jirtaa laakiin waxaannu soo marnay muddo saas aanba la ahaynba waa la imaanayaa ninka xataa markii saaxiibkii uu guriga keeno uu rabo inuu maanta la qadeeyo kow intuusan wax kala samayn wuxuu leey aawi dumaashide aawi dumaashide dumaashidii aasoo dhan la soo gelaya waatanaa dumaashida salaan naaslaan gacanta geli subxaanaka yaa ilaah waxyaabaha la samayn jiray iyo waxyaabaha lagu socon jiray wax dhib badan bay ahayd ilaa nebigu yidhi sal allah calayh wasalam saddex qofood jannada ilaahay ma galaan laba markuu sheegay kii saddexaad dayuuf buu yidhi markaasay dhaheen labadan waan garanay dayuufku muxuu yahay waa midka ehelkiisa raalli uga noqda xumaanta buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam gabadhiisa inay jilbaab la'aan baxdo inay kalaabka tumato inay surwaal gashato raalli buu yahay dad ku khasban baa jira dad ku qasban baa jiroo waxba aan dhihi karin dhibaato e, e, adagna ay ku tahay khaasatan dadkiina meelahan bannaan ka jooga waad ku khasban tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dulli aad yaa u dhib badan oo mashaakil ah oo ilaahay haddii kitaabkiisa loo noqdo ay u badnaan lahayd in laga baxo yaa lagu dhex hoos nool yahay xaalad noocaasaan ku dhex jirnaa mashaakil fara badan oo noocaasaan ku jirnaa waxaana loogaga sheekeeyey xaqiiqda ilaahay baa garanaaye gabar inta saaxiib u yimaada kaxaysto kaxaystoo ku qaata dhowr jeer buu ku qaadanaa hooyadii way iscunaysaa way iskoogoynaysaa meeshaan bay jalbaaban tahay meeshaan bay tusbax weyn tahay meeshaanay ku jirtaa wax ay samayn karto iyo wax ay qaban karto ma jiro ma jiro ayadiia la qasbayaa ayadii baa laga baaru sareeyaa ayadii ayaa loo taliyaa ayadiibaa waxay qaban karta aanan jirin maxaa ka xanuun badnaa saddex maalmood markay raacday bayna dhaheen dadkii noo sheegay maalinta afraad waxay tiri hooya sii konton dolar ama shan dolar maxaa dhacay maalin kasta asagaa iibiya maanta anaa iibinaya waxaa la tilmaamaa galmada marka la samaynayo bahalka raggoy isticmaalaan kaasay leedahay asaga maa mar kasta iibinaya waynaan anigana iibiya subxaana allah subxaana allah uma subxaana allah sidaa darteed baa waxaa la tilmaamayaa khiiradu waxyaabaha ay qiimo leedahay ilaahay inuu tilmaamo subxaana watacaala sacad baa maalin rag nebigoo maqlay wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay naagtayda oo nin la taagan amase wax noocaasuu tilmaamay haddaan arki lahaa seef intaan qaataan kala goyn lahaa saxaabada intay laabeen buu rasuulku yidhi maqiirada sacad baad la yaaban tihiin mase cadaab maseerkiisii ka yaaban tihiin wallaahi anaa ka daran buu dhahay sal allah calah wasalam anigana ilaahayaa iga daran subxaana wa tacaala waayo khiirada ilaahay waa inuu qofku la yimaado wuxuu ilaahay diiday subxaana wa tacaala waa arrin aad iyo aad u dhib badan rasuulka sal allah calah wasalam habeenkii laydheelmiyey buu yidhi ama habeen baan riyo waxaan ku arkay ama habeenkii laydheelmiyey jannada janno anoo saas u sii maraya waxaan arkay gabar xooral cayn ah oo qurux badan oo albaabka jannada saas u taagan markaan idhi cumar baa iskala laygu yidhi xuurulcayntaas waa xuurulcayntii cumar radia allaahu canhu cumar waxaan damcay buu dhahay nebiga inaan intaan galo jannadiisa qowladda aan daaqilka horay usii galo haddii kuwo kale ay ugu jiraan wixii tiro ah iyo wixii xuurulcayn ugu jiraan markaan tallaabo qaaday ba waxaan soo xasuustay buu dhahay nebiga masayrka cumar aad buu u masayr badnaa waxaan ka baqay inuu subax intuu igu dhego yidhaahda maxaa ku geliyey khayradiisa darteed subaxii markuu soo baxay ayuu rasuulku u sheegay cumar radia allaahu canhu fabakaa cumar cumar waa ooyey radia allaahu canhu yaa rasuul allah ma adaan kaa masayraya yaa rasuul allah intaad gasho maxaad iigu soo fiirin weysay yaa rasuula allah buu ka bixi waayey cumar radia allaahu tacaala canhu waay nin aad u masayr badan buu ahaa nin dumarka aan laga marin buu ahaa mar walba wuxuu dhihi jiray yaa rasuulallah dumarka xijaab waa intay aayadda xijaabka soo degin intaan la xijaabin dumarka intuu u yimaado uu dhihi jira yaa rasuula allah baari iyo faajirba waa u soo gelaya gabdhaha xijaab nebiga sala allah alay waslam lama amrin xijaabka aayaddiisii ma soo degin habeen habeennada ka mid ah ayaa mar allaala markuu uu soo baxay yuu arkay sawda bin zamaca waayo musqulo guriya ma lahayne u dhow bannaankay u soo caadi jireen musqulo markay rabaan markaasuu yidhi sawda waan kuu jeednaa inaad sawdo tahay nagama qarsoonid wa kaanat imra'atan batiica gabar culus bay ahayd ama gabar dheer baa la yidhaahdaa wuu soo cayriyey guriguu imtiqaano orod ku soo gashay cumarow iska daabaa la yidhi xaajaadkoodii danahooda way u bixi karaan gabdhaha ilaa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala waidaa saaltumuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haddaad weyddiisanaysaan dumarka mataac xijaab ayagoo qaba weydiista buu dhahay rasuulka ilah subxaana wa tacaala xaaladahaasoo dhan maxay tilmaamayaan waa xirsi waa dadaal waa khiiro waxaan maanta ka masayrnaa wax wax aan laga masayrin waxaan ka aamusnaa waxaan laga aamusin waa dhibaato aad iyo aad u weyn waa dhibaato aad iyo aad u badan qabiilkee gabadha gabadha aad dhashay nin aan kugu qabiil ahayn hadduu gursado wuu masayrayaa maanta hadday xijaab iyo surwaal gashatay maqaay wax ka cunta ma masayraay waa dhibaatadana haysataa waa mashaakilka nagu dhex sugan yaa buu ku leeyahay yuu ahaa yeetee xaggee ka yimid haddii ninkaas uu sidaa leeyahay maqaayad bay la fadhisaa muxuu ka og yahay waa ma jirto cumar radia allaahu canhu khayr fara badan ayuu ilaahay dhex yeelay carabkiisa aad buu ugu dadaali jiray dumarka xijaabkooda wanaajintooda waxyaabo fara badan oo noocaas ah xaaska asaga uu qabay yuu ka celin waaye cumar radia allaahu canhu waayo xadiisuu rasuulku ku yidhi dumarka loo diidin masaajidada ilaahay laa tamnacuu imaa allah masaajid allah hadday naagtaadu ku dhahda masaajidkaan aadayaa beentaa waa ma dhihi kartid waa inaad u fasaxdaa ayaguna waa inay fasax qaataan cumar ayaddii baa u yaala ma diidi karo inay joogtana wuu rabaa taraawiixday aadaysaa habeen baa wuxuu sameeye baa layidhi intuu ka hormaray yuu meellaaba u galay jidkay maraysay yuu wuxuu isaga dhigay ciyaal suuq ah mar allaala markay saa u soo martay waa naagtiisiiyo intuu ku booday oo meel kasta ka qabtuu ayadoo dhan tuutuujiyo waxuu ka dhiga nin uu samaynayo kale wuu ka soo cararay gurigiisuu iska yimid way baxday gabar mu'minad ah waaye salaadeedii iska soo tukatay waa la yimid gurigii asagana waa aamuusan yahay ayaduna way aamuusan tahay cabbaar markii la joogaa xilligii waxaa la gaaray salaada la aadi lahaa fasax buu sugayaa cumar wuxuu sugaya inay dhahdae cumaro waa baxaya masaajidkii waa aamusan tahay shan daqiiqaa dhib way aamusan tahay saddex daqiiqaa way aamusan tahay hay ma jirta miya buu maanta masaajid aadid maya maya maya bay tiri xaalka sida hore maaha magaalada xumaatay marka xaaladda waxaad ka fahmi kartaa xirsan dadaalka iyo sida dumarku ay u hagaajinayaan raggana saasay xaaladoodu markaa ahayd maanta waxaa soo baxay dumar xaaladoodu ilaahay og yahay masaajidkaa lagu dhex dagaalamaya masaajidkiyaa dhimaato lagu samaynaya masaajidkii ayuutada lagu aruurina masaajidkiiya dirac lagu iibinaya masaajidkii baa arooskii looga sheekaynaya masaajidkii wax kasta lagu samaynaya caaisha waxay tiri wallaahi nebi muxamed hadduu noolaan lahaa dumarka maanta masaajidka waa u diidi lahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa hanaa soomaa allaha tacaala yaqaaru ilaahay wuu nasayraa wakhiirat ullaahi ilaahay khiiradiisa tacaalaa sarreeye waxa waaye an ya'tiya almar'u qofku inuu la yimaado maa xarama allaahu wuxuu ilaahay ka xaaraantinineeyey calayhi dushiisa muttafaqun calayhi wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam